alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamedi wala ali muxamed w salama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabu alxaj oo ka mida min cumdat alaxkaam can cabdulaahi bni cumar radia allahu canhuma ana talbiyata anabiyi sala allahu aleyh wasalam bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdulahi bni cumar radia allahu canhuma ana talbiyata anabiyi sala allahu aleyh wasalam in labaygsiga nebigu labaygsanayey labayk oo wuxuu odhan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam labayk allaahuma labayk ilaahu waa ku ajiibay ijaabatan bacda ijaabah aqbalaad aqbalaad ka dambays yeelis aan amarkaagii yeelay yeelitaan yeelitaan ka dambeeya bimacnaa mar walba waa yeelaya labay waxay tilmaamaysaa tasniyo waa laba ijaabo talbiyadu waxay la macnotahay tahay ijaabah waa aqbalaad ama yeelis waxaa la amray dadka xajka in loogu yeedho ayuu ilaahay amray oo nebi ibraahim uu amray inuu ugu yeedho waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wa calaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajjin camiiqa yeedhistaasaa la ajiibayaa oo la aqbalaya marka macnuhu wuxuu dhacayaa waxaan ku aqbalay oo aan yeelay aqbalaad aqbalaad ka dambays ijaabatan bacda ijaaba allaahumma ayaa allahu ilaahayow labbayka yeedhitaankaaga ijaabatan bacda ijaaba aqbalaad aqbalaad ka dambaysaan aqbala yacnii mar walba waa aqbalaya labbayka laa shariika laka labbayk waxaan ku ajiibay ijaaba bacda ijaaba aqbalaad aqbalaad ka dambaysaan aqbalay amarkaaga laa shariika lak ay laa mushaarika lak mid wax kula wadaagaa ma jiro waxaad la khaaska tahay ilaahayow cidina kulama wadaagto kulama laha labbayka ay ijaabatan bacda ijaaba ina alxamda walnicmata laka waalmulk ina alxamda mahadnaqu waalnicmata iyo nicmadu laka aday kuu sugnaato adaa mahadda mudan oo u xaq leh adaa mahadsan jinsiga mahadi aday kuu sugnaato nicmaduna aday kuu sugnaato jinsiga nicmo adiga iska leh oo ifyi aakhiraba nicmaynaya waalmulka mulkiguna adigu kuu sugnaaday oo yeelashadiiyo hanashada adiga ayaa leh laa shariika lak ay laa mushaarika lak mid wax kula wadaagaa ma jiro faciil bimacnaa mufaacil laa mushaarika lak mid wax kula wadaagaa ma jiro shariik waa bimacnaa mushaarik qaala wa kaana cabdullaahi bnu cumara yaziidu fiiha wuxuu yidhi wuxuu ahaan jiray cabdullaahi bnu cumar radia allaahu canhuma yaziidu fiiha talbiyada mid ku kordhiya labayka labayka wa sacdayk waalkhayru biyadayk waalraghbaa'u ilayka waalcamal labayka labayk ijaabatan bacda ijaaba ijaabatan bacda ijaaba aqbalaad aqbalaad ka dambaysaan aqbalay amarkaaga aqbalaad aqbalaad ka dambaysaan aqbalay amarkaaga macnuu saasuu dhacay wa sacdayk suruudka waxaa loo isticmaalaa yumniga iyo barakada loo isticmaalaa oo waxaa laga tilmaamayaa ay barakatan bacda baraka ama yumnan bacda yumnin yacni baraka baraka ka dambaysaan yacni dalbayaa ama la yidhaahdo waxaan haleeshiinayaa talbiyadaas yacni markaa yumni iyo wanaag ayaan haleeshiinaya culamada qaarna waxay u fasireen iscaad oo in laga tilmaamayo kaalmayn waxaana loo jeedaa camalfalka shareecada lagu camalfalaayo ayaa looga jeedaa wa ilaa ilaahay waxba lama tarayo waalkhayru biyadayk khayrkuna dhammaantii wuxuu ku sugnaaday labadaada gacmood buu ku sugnaaday ilaahayow gacmaha ilaahay lama mid aha gacmaha makhluuqa qaabka ay yihiinna garan mayno siday u soo aroortay baynu u rumaynaynaa laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir ilaahay wax la midi ma jiro ilaahay wax shabbaha ma jiro waalrahbaa'u ilayk yacnii qasadka iyo jacaylkuna xaggaagu ahaaday oo lagu qasdayaa bimacnaa ikhlaaskii baa laga tilmaamaya iyo niyadii waalcamalu iyo camalkuna xaggaaga ayuu ahaaday marka camalka iyo niyada iyo rajada mid walba xaggaagaa loola qasdaya adaa lagu rajaynaya adaa lagu niyeynaya lagu qasdaya lagu saaf yeelaya camalka loo niyeysanayaa keliga in loola imanayo camalkana adiga aawada ayaa loo samaynaya marka talbiyada waxaa loo celcelinayaa waa lita'kiid waa adkayn la adkaynaayo ayaa loo celcelinaya xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa talbiyada in lagu labbaygsadaa inay tahay sunne inay tahay baa laga qaadanaya talbiyadana waxaa ku jira fadli baa ku jira sidaynu hore u soo sheegnay sunnuhuna wuxuu yahay in lala qayliyo oo codka sare loogu qaado ziyaadadan cabdulaahi ibnu cumar ku daray waxaa laga qaadanayaa in alfaaddan alfaad ku dhow sida alfaaddaa saxaabigu ku kordhiyo oo kale in lagu kordhiyaa ama lagu daraa inaynan dhib lahayn ayaa laga qaadanaya waxaana la soo raraa cabdulaahi ibnu cumar inuu uga horreeyey aabbihii oo cumar bnu bnukhadaab ahi oo cumar bnu khadaab intan ku daray waxaana dhici karta inuu nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ayaa suuragal ah marka cabdullaahi bnu cumarna sidaasuu isaguna ula yimi talbiyada aad baa loogu celcelinayaa ilaa marka la ixraamto laga bilaabo ilaa inta laga baxayo ixraamka saasaa loogu celcelinaya xaj markay tahay talbiyada marka ugu horraysa ee lasoo ixraamto laga soo bilaabo ilaa maalinta tobnaad jamratulcaqaba la tuuranayo oo xalaalowgii yaraa la xalaaloobaayo talbiyada waa lagu celcelinaya falam yazal yulabbii xataa ramaa jamrata alcaqaba sida xadiiska saxiixaba ku soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam kama bixin oo kama zuulin inuu talbiyada ku celcelinayo ilaa uu lcaqaba tuuray dhagax tuurka weyn ilaa uu tuuray maalintii tobnaad goorta la tuurayaana waa goor barqa ah ayaa jamratulcaqaba maalinta tobnaad la tuuraya toddoba dhagaxoo yaryar ayaa lagu tuurayaa oo dhagxanta finiinka ah ee far iyo suul lagu tuuri karo dhagxan waaweyn laguma tuuraayo kaaniyaalla lagu tuuri maayo dhagxanta waraaba tuurka la yidhaahdo lagu tuuri maayo waxaa lagu tuurayaa waa dhagxantaa yaryar ee finiinka ah ee fartiiyo suulka lagu tuuri karo sida loo tuurayaana waxay noqonaysaa gacanta midig in lagu qaado laguna tuuro ayay noqonaysaa marka la tuuraayana waa la takbiirinaya allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar saasaa loo takbiirinay xadiiskaasi wuxuu sheegayaa sheegaya lcaqaba markuu nebigu tuurto inuu goyn jiray talbiyada markaa joojin jiray waxayse fuqahadu isweydiiyaan ma bilowga jamratulcaqaba la tuurayo dhagaxa ugu horeeya marka la tuurayaa la goynaya mise dhagaxa ugu dambeeya ile xadiisku wuxuu sheegayaa xataa ramaa jamrat alcaqaba ma waxaa loo jeedaa ilaa uu ramigaa gudagalay oo bilaabay mise waxaa loo jeedaa ilaa uu ka faaruqay culammadu laba qowl bay ka leeyihin laakiin qowlka saxiixii wuxuu yahay toddobada dhagax dhagaxa ugu dambeeya marka la tuuraa la goynaya waxaana sidaa caddaynaysa riwaayada ibnu khusayma soo wariyey oo waxay sheegaysaa xataa qataca talbiyata maca aakhiri jamrati minha xadiiska riwaayada ibnu khusayma waxay tilmaamaysaa talbiyadii wuxuu la jaray dhagaxa ugu dambeeye uu jamratulcaqaba ku tuuray ayuu talbiyada la gooyey markaa saas aawadeed wakhtigaasaa la goynaya marka xaj ay tahay ilaa wakhtigaa waa in la wadaa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam laa yaxillu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tusaafira masiirata yowmin wa leylatin ila wa macaha xurma bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra in rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam laa yaxillu limra'atin uma xalaalaha gabadh gabadhaasoo tu'minu billaahi ilaahay rumaynaysa walyowmi alaakhiri maalinta dambe aan maalinii ka dambayn waa yowmu alqiyaama ee maalintaana rumaynaysa xalaal uma aha gabadh ilaahayna rumaysay maalinta aakhirana rumaysay an tusaafira inay socdaasho safartaa uma xalaal aha masiirata yowmin wa leyla masaafe habeen iyo maalin la socdo inay socdaasho ama safartaa uma bannaana ilaa wa macahaa xurma ay duu xurma inuu weheliyo mooyaane mid xurma u saaxiibi bimacnaa maxram u ah ciddaan sharcan gayaanka u ahayn cid ka mid iyaday la socota mooye si kale inay u safartaa uma bannaana ee nin maxram u ahi oo maxaarimteeda ka mida ah sida aabbaheed ama walaalkeed ama inankeeda ah, ama kay eeddada ruma u tahay ama kay habaryarka ruma u tahay iyo kuwa la midka ah ee maxaarimta ka mida ah. si ay doonaanba maxram ha ku noqdaane ha noqdaan maxaarim xagga nasabka ka yimi ha noqdaan qaar xagga naas nuugga ka yimi oo maxram ku noqday ha noqdaan qaar xididtinimo maxram ku noqday jihaday doonaanba ha ku yimaadaane nin kuwaa ka midi ilaa uu la socdo inay safartaa xalaal uma aha oo uma bannaana ee xaaraan bay ka tahay gabadhi inay safarto iyadoo cid maxram u ihi ayna la socon nin sharcan gayaan aan u ahayn oo marnaba aan guursan karin ee abadan uga xaaraan ah kaasaa maxram la yidhahdaa wuxuu kaga xaaraantinimoobayna aynay ahayn sabab macsiye ah maxaa laga reebayaa almulaacim ninkii gabadha qabay hadduu gabadha zina ku gano oo gabadhuu qabay uu yidhaahdo way sinaysatay caddaynna uu keeni waayo afar markhaati oo mid waliba uu leeyahay anaa arkayey zinadana waan hubaa labada xubnood baan isku hubaa saasaan markaa u arkayo iigu muuqdeen aan markhaatiyadaana keenin waxaa ka yimaadda xukun shareecada loo yaqaanno licaan licaankaasi waa maxay waa inay iska daba dhaaranayaan oo ay isnacdalayaan ninkaa afar goor ilaahay ku dhaaranaya gabadhaas inay sinaysatay ayuu dhaar ku marayaa marshanaadkana lacnadda ilaahay korkayga ha ahaatuu odhanaya haddii aan been sheegay gabadhii baa iyadana la soo taagayaa afar goor bay ilaahay ku dhaaranaysaa inaynay zina samayn oo sinaysan marka shanaadna waxay odhanaysaa cadhada ilaahay korkayga ha ahaato hadduu isagu run sheegaayo xukunka caynkaasa waxaa la yidhaha licaan ayaa la yidhahdaa sidaa markay sameeyaan waxay noqonayaan qaar kale xaaraan ah abadan oo weligood aan isu bannaanaanayn haddana maxram isuma ahaa marka tacriifka maxram marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa waa nin kasta oo gabadhaasi ay uga xaaraan tahay abadan oo weligii marnaba aynay u bannaanaanayn fii xaalin min alaxwaal sabab macsiyana xurmadaasi aynay ku iman oo sabab licaan aynay ku iman maxram ninkaasaa u noqonaya ee haddii wakhtiyada qaarkood uu guursan karo inuu la guursado xaaskiisa la kulmiyaa uma bannaanoo kale laakiin tan hore uu qabaa hadday meesha ka baxdo amaba uu furo ama ay dhimato wuu guursan karaa sida dumaashidii oo kale oo laba habloodoo walaalaa guur kuma kulmin karo wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf dee maxram noqon maayo ha moodin dumaashidaa inay maxram kuu tahay maxram kuuma aha inaad safarka la socoto gaadhi wada raacdaanna meeshii maxramka u buuxin maysid waayo ajnabi baad ka tahay gayaan baynay sharcan kuu tahay arrin gaaraa keensaday inaanad hadda guursan karin laakiin midaanad marnaba guursan karin ma aha ragga dumarka kale qabaanba ma guursan kartid ma maxram bay kuu yihiin intay qabaan oo nin kale ku mehersan tahay dee ma guursan kartid laakiin abadankaagama xaaraan ah laakiin gabadh kastoo abadankaaga xaaraamay waxay noqonaysaa maxram ayay kuu noqonaysaa oo maxram baad u tahay wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugan lafdigaasoo lilbukhaariyi bukhaari u sugan laa tusaafiruu masiirata yowmin ilaa maca dii maxram ma safrayso yacni yaynay safrin masiirata yowmin masaafo maalin la socdo ilaa maca dii maxram mid maxramnimo u saaxiibi inuu weheliyo mooyaane midaan gayaan sharcan u ahayni oo nin ahi inuu la socdo mooyaane riwaayadani bukhaari kuma sugna lafdigani laakiin lafdi ku dhow baa muslim ku sugan oo sheegaya laa yaxilu limra'ati tu'minu billahi walyowmi alaakhiri tusaafiru masiirata yowmin ila maca dii maxram uma xalaalaha gabadh rumaysay ilaahay iyo maalinta aakhiro inay socdaasho safarto masaafo maalin la socdo kan hore muxuu ahaa yowmin wa leyla kani wuxuu sheegayaa masiirata yowmin maalin masaafo la socdo ilaa maca dii maxram midaan gayaan sharcan u ahayn mooyaane oo abadan ay uga xaaraan tahay bisaabi nasabin aw radaacin aw sihrin xaaraan uga noqotay saddexdaa mid aawadeed inuu weheliyo mooye si kale uma safri karto muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskii hore wuxuu sheegay masiirata yowmin wa kan kalena wuxuu sheegay masiirata yowmin labadabana abu hurayra laga soo wariyey lafdi saddexaad oo masiirata leylatin sheegayaana waa jiraa oo aan yowmka lagu darin waxaa kaloo soo arooray oo abu hurayre laga soo wariyey inuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam laa yaxilu liimra'atin an tusaafira alaaan ila wa duu maxramin minha muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi hurayra uma xalaalaha gabadh inay safarto saddex inay safarto yacnii saddex habeen inay socotaa xalaal uma aha mid maxram u saaxiibi oo ka xaaraan ah abadan oo gayaan sharcan aan u ahayn inuu la socdo mooye si kale inay u safartaa uma bannaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi hurayra xadiis kale waxaa lagu soo wariyey min xadiisi abi saciid naha an tusaafira almar'atu masirata yowmayni ila wamacaha macaha zawjuha aw duu maxramin muslim baa saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu reebay calayhi salaatu wasalaam gabadhi inay safarto ama socdaasho laba maalmood masaafo la socdo in ama ninkeedu la socdo mooyaane ama nin maxram u ahi inuu la socdo mooye si kale inay u safartaa nebigu waa u diiday oo waa ka reebay waha yeelin uu yidhi xadiiskaana abi saciid baa laga soo weriyey xadiis kale wuxuu sheegayaa in nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa tusaafir ilmar'atu ila maca dii maxram wax maalma'aba ma sheegin kaa kale habeenna ma sheegin maalina ma sheegin laba maalmood ma sheegin saddex maalmood ma sheegin laa tusaafir ilmar'atu ila maca dii maxram gabadhiyaynay safrin in maxram la socdo mooye si kale yaynay u safrin faqaama rajulun faqaala nin baa kacay oo wuxuu yidhi yaa rasuula allahi ina imra'atii kharajat xaaja rasuulkii ilaahayow calayhi asalaatu wassalaam xaaskaygii waxay baxday xaalay soo xajinayso xaj niyaysan tahay inay xajiday doonaysaa wa inna iktatabtu fii gaswati kada wa kada anna waxaan isku qoray duullaanka jihaadkee kaas iyo kaas ah yani saa iyo saas ah qaala nabigu wuxuu ihi calayhi salaau wasalaam inaliq faxuja maca imra'atik ama idhab lafdi kale idhab faxuja maca imra'atik ordoo tag xaaskaaga la soo xaji muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiis ibni cabaas axaadiista waxaa laga qaadanayaa gabadhii markay safrayso inay u baahan tahay maxram inuu la socdo oo masaafo habeen iyo maalin la socdo inaynay safri karin yadaan maxram wehelin yadaanu maxram la socon inay safartaa uma bannaana safarkaasi ha ahaado safar mubaaxa ah, oo ama cilaaj ama wax la mida ay u baxayso isdaaweyn ama dhakhtar ama wax la mida ay u baxayso ama ha ahaado safar waajiba ah, sida xaj ama cimro inay u socoto ama ha ahaado safar sunno ah sida fariidadii xajka iyo cumrada iyadoo gudatay inay doonayso xaj ama cumro sunna ah inay u baxdo ama mubaax ba ay tahay safarkay u baxaysaa mid iska bannaanoo aan qurbaba ahayn kullu daalika lama kala saarin xadiiskani wuxuu sheegayaa xataa safarkii xajka loo baxaayey inuu u baahan yahay gabadhii in maxram la socdo ama ninkeedu la socdo hadduu ninkeedu la socdo waa kifaaya waa ku dhanta nimaan sharcan gayaan u ahayni hadduu la socdo ama aabbaheed ama walaalkeed ama abtigeed ruma ama adeerkeed ruma ama kay eedda ruma u tahay ama kay habaryar ruma u tahay ama marka abu zawjiha ninka qaba aabbihii iyo waxa la midka ah. maxaarimta kalena waa la mid kuwii naaska ay wada nuugeen ayaa la mid ah abuuha min alradaaca ama akhuuha min alradaaca wa haluma yuxarimu min alradaaci ma yuxarimu min annasab haddii cid maxaarimteeda ka midi la socoto way safri kartaa haddii kale maya haddaba axaadiistu tirooyinka ay sheegayaan xagga masaafada axaadiista qaar waxaa ku soo arooray habeen iyo maalin qaar waxaa ku soo arooray habeen qaar waxaa ku soo arooray maalin qaar waxaa ku soo arooray laba maalmood qaar waxaa ku soo arooray saddex see loo kulminaya culamada qaarkood waxay dhahen cadadku mafhuum ma leh oo cadadkan tiradan maalmahee la sheegay mafhuum mukhaalafo laga qaadan maayo haddii mafhuum mukhaalafo laga qaadan lahaa way iska hor iman lahaayeen marka la yidhaahdo saddex maalmood ma safri karto mafhuum mukhaalafa waxaa laga fahmi lahaa mafhuumulcadad oo mafhuum mukhaalafa ah labadii ama maalintii inay safri karto haddana markii la yidhi laba maalmood ma safri karto waxaa laga fahmi lahaa maalin iyo habeen inay safri karto biduuni maxram haddana markii la habeen iyo maalin ma safri karto waxaa laga fahmi lahaa maalin keliya inay safri karto oo aan habeenkii la socon marka waxay noqon lahayd midba ka kale inuu ka hor yimaadaa ka dhalan lahayd cadadkiina waa iskhilaafo waa iska hor yimi saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen cadadkani mafhuum ma leh oo mafhuum mukhaalafo laga qaadan maayo marba nebigu sala allahu aleyh wasalam qadar buu sheegay ama qadar baa la su'aalay markaasuu tii ka jawaabay kaannahu in lagu yidhi saddex maalmood gabadhu ma safri kartaa biduuni maxram dabeedna uu yidhi saddex maalmood ma safri karto biduuni maxram laba maalmood ma safri kartaa biduuni maxram maya laba maalmood ma safri karto biduuni maxram maalin ma safri kartaa biduuni maxram maya maalin ma safri karto biduuni maxram kaannahu insaan la yidhi calaa kulli xaal culammada usuuliyiinta qaarkood waxay qabaan cadadku asaalatan marnaba mafhuum ma leh culamada qaarna waxay leeyihiin asal ahaan mafhuum waa leeyahaye laakiin marmarka qaarkood baan mafhuumkiisa la qaadanoo marka qariina ku tusinayso inaan mafhuumkiisu maqsuud ahaynoo loo jeedin markaa mafhuum mukhaalafa laga qaadan maayo ikhtilaafka cadadku iskhilaafay qariina sow ma aha haddaba lagu garan karo inaan looga jeedin mafhuum mukhaalafo in laga tartiibinayo oo laga dhalinayo weliba ay jirto xadiis kaleoo cadadba aan sheegayn aynu sheegnay laa tusaafir ilmar'atu ilaa maca dii maxram saas aawadeed waxay noqonaysaa cala alitlaaq gabadhu shay kastaoo safar lagu magacaaboo magaca safar ku rumoobi karo masaafaduu doonaba ha la ekaadee saddex maalmood ha noqdo laba maalmood ha noqdo maalin iyo habeen ha noqdo maalin ha noqdo gelin ha noqdo intuu doonaba ha noqdo ma safri karto biduuni maxram safarkaasi qaliilan kaana aw kaiira safar yar ha noqdo ama safar badan ha noqdo sida saxiixu saasay noqonaysa haddaba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan dumarkii bay kala farqiyeenoo waxay yidhaahdeen gabadha da'da ah iyo gabadha kalay kala saareen laakiin sida saxiixa axaadiistu ma kala farqin culammada qaarkood waxay mareen gabadhu safarka xajka way safri kartaa hadday la socoto jamaacad dumar ah oo dumarkii ay badan yihiin rufqo ma'muunoo aaminana oo lagu kalsoon yahayna weheliya jamacna dumarkaasi ay yihiin oo ayna mid ahayn rag lagu kalsoon yihiina ay la socdaan gabadhii waa la safri kartaa qaarkood waxay shartiyeen dumarkaa mid ka mid mida ah waa inuu maxram la socdaa haddii jamaacada caynkaasee lagu kalsoon yahay oo ragna weheliyo dumarkiina jamac dooran yihiin xaalka caynkaasa gabadhii waa u safri kartaa xajkii waa u bixi kartaa waa siday shaaficiyadu yidhaahdaan laakiin qowlka caynkaasa waxaa ku sugan nadar waxa saxan qowlka ah gabadhi ma safri karto xajkii ama ha la safarto dad lagu kalsoon yahay oo jamac ah oo badan oo dumarna ku jiro ama keligeed ha ahaatee marnaba ma safri karto biduuni maxram ama biduuni zawj iyadoo ama ninkeedu aanu la socon ama cid maxaarimteeda ka midi aynay la socon waayo nebigu sala allahu alayh wasalam markii saxaabigu ku yidhi ina imra'atii kharajat xaajah wa ini iktatabtu fii ghaswati kada wa kada istifsaal ma samayn ninkani gabadhuu qabay ee xaaskiisa ahayd waxaa ka suuragal ahayd wejiyo kala duwan inay dhallin yar tahay inay da' tahay oo gabadh weyn oo dee da'a inay tahay iyo gabadh markaa da'yar inay tahay mid walba ka suuragal bay ahayd inay keligeed tahay iyo inay jamac la baxday oo jamac dumar oo mawsuuqaadoo lagu kalsoon yahay ragna weheliyo ama qaarkood maxaarimtoodii la socdaan inay la baxayso iyo inayna la baxayn mid walba ka suuragal bay ahayd nebigu tafsiil ma kala weydiinoo ma odhan ma keligeed bay baxday ma jamac bay la baxday markaa dumara oo ragna la socdo oo lagu kalsoon yahay miyay da' miyay weyn tahay oo geda weyn tahay tafsiil ma kala weydiino ashyaadaa ma kala su'aalin qaacidaduna waxay tahay tarku listifsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazil mansilata alcumuumi fi lmaqaal waa qaacida ahlucilmigu ay tilmaameen loona nisbeeyo alimaamu shaafici tarku listifsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaal masalo wejiyo kala duwan aqbali karta in laga qisoodoo la sheego inay sida u dhacday iyo inay sida u dhacday mid walba aqbali karta haddana nebigu sala allahu alayh wasalam aanuu tafsiil kala weydiino odhan ma sidanbay ahayd mise sidan bay ahayd oo isagoo aan kala su'aalin uu jawaab ugu jawaabo u yidhaha sidaa yeel waxaa la dejinayaa meesha cumuumka odhaahda ka joogoo kalaa laga dejinayaayoo farqi ma kala lahaa siday u dhacdaaba misaal kale aan soo qaadanno nadara rajulun an yanxara iblan bibuwaana ninbaa wuxuu ku nadriyey meesha buwaana la yidhahdo geel inuu ku qalo nebiguu su'aalay calayhi asalaatu wasalaam nebigu markiiba ma odhan awfi binadrik ee wuxuu yidhi hal kaana fiiha wasanun min awsaani aljaahiliyati yucbad qaaluu laa qaala fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim qaaluu laa qaala awfi binadrika fainahu laa wafaa linadri fii macsiyati illaah walaa fiima laa yamliku bnu aadam xadiiska abu daawuudka laba su'aalood buu nebigu weydiiyey sala allahu alayh wasalam intaanu jawaabin ka hor wuxuu weydiiyey meeshaas miyaa sanam gaaladii ay ku caabudi jireen miyay ka jiri jirtay waxay yidhahdeen maya miyay ciid ciidihii jaahiliga ka mida oo si mawsimiya oo xilli ka xilli si wareega loo imanayo miyay jiri jirtay oo halkaa ay ka ciid yeelan jireen gaaladu waxay yidhahdeen maya wuxuu idhi fa awfi binadrik oofi nadarkaaga weliba fa baa la geliyey fa innahu laa wafaa'a linadri fii macsiyati illaah tafsiilka uu kala weydiiyey culammadu waxay ka qaateen maybay ku jawaabeen saxaabadii oo waxay yidhahen labadaa midna kumay sugnayne hadday ku sugnaan lahayd oy odhan lahaayeen haa way ku sugnayd jawaabtu inay sida ka duwanaan lahayd oo fa awfi binadrika halkuu ka yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam jawaabtu inay noqon lahayd si sidaa ka beddelanoo ha oofin inuu yidhaahdo inay ka dhalan lahayd wa ilaa lamaa kaana lilistifsaali macnan haddii jawaabtu aynay ka bedelnaateen sida uu hadda ku jawaabay haddii sida kale loogu jawaabi lahaa kala weydiinta uu kala su'aalay wax faa'iida ma yeesheen su'aasha nabiguna inay faa'iide ka madhnaataa ma suuragal ahoo cabas iska noqoto midaan faa'iido lahayn la iska yidhi ma dhici karto hadalka nebigu macnuu ku dhisan yahay idan waxaa laga qaadanayaa xukunku markuu kala beddellaanayo oo hadduu sida noqdo iyo hadduu sida noqdo farqi u dhaxaynayo xukum yacni lama wada huwiyo oo laguma wada sheegee waa la kala tafsiil weydiiya ma sidan bay ahayd mise sidan marka laakiin xukunku aanu kala beddellaanaynoo farqi aynay kala lahayn siday u dhacdaaba isla markiiba waa loo jawaabaa waa sida halkan loogu jawaabay isagaan wax tafsiila kala weydiin hal kaanat shaaba aw cajuuzan habar bay ahayd mise gabadh da'yar bay ahayd isagaan kala weydiin ma jamaaco lagu kalsoon yahay la socotaa mise keligeed bay mudhmudh leedahay ayuu wuxuu idhi nabigu sala allahu aleyh wasalam intaliq fa xujja maca imra'atik idan maxaa laga qaadanayaa suwarkaasi inaynay farqi kala lahayn baa laga qaadanaya waadix waxay ahlucilmiga qaarkood ka daliishadaan gabadhii haddii nin u raaca xajkii aynay haysanin oo ama ninkeedii ah ama maxaarimteeda ka midoo gayaan aan sharcan u ahayn oo xag nasab ama xag naasnuug ama xag eh, xididtinnimo xaaraan ku noqday taxriim abadi ah oo raaca haddaynay haysanin xoolihii lagu xajinayay haba haysataba ee eh, xajku waa ka dhacayaa bay culammada qaarkood ka qaateen xajkii waxa lagama maarmaan u ah waa safare oo safaru taaca ahe in markaa gabadhii nin la socdo ama ninkeedii ah ama maxaarimteeda ka mid a ah. waa yahay baabulfidya fidyada ayuu u baab yahay fidyadu waa wax ku waajibaya shakhsigii oo ama shay waajiba uu ka tegey ayuu ugu waajibayaa ama shay xaaraana uu sameeyey ayaa fidyadaasi ugu waajibaysa can cabdilaahi bni macqil qaala jalastu ilaa kacbi bni cujrata radia allaahu canhu fasa'altuhu can ilfidya cabdullaahi bnu macqil waxa uu yidhi wuxuu yidhi waxaan la fadhiistay saxaabiga la yidhaahdo kacbu bnu cujra ayaan la fadhiistay fasa'altuhu can ilfidya waxaan weydiiyey fidyada ayaan su'aalay dhiigga ruuxa ku waajibaya ee fidyada noqonaya baan su'aalay fa qaala wuxuu yidhi kacbu bnu cujra ayaa anay igu soo degtay fidyadu xaalay gaarnimadayda igu soo degtay oo takhusunii khaasa ay igu gaar tahay si gaara wa hiya lakum caamma idinkana waxay idiin tahay caam sababto anay ii gaarahaydoo ahaydoo xukunkaa fidyadu ku soo degay laakiin ummaddana wuxuu noqday mid u caam ah xumiltu ilaa rasuuli rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam waalqamlu yatanaasaru calaa wajhii kacbu ibnu cujra waxau yidhi waxaa lay soo qaaday rasuulka sala allahu aleyh wasalam intii ka ahaatay ayaa iyadoo laysido lay keenay walxaal alqamlu injirtu yatanaaharu calaa wajhii intuu fara ka qabo wejigayga sidaa ugu soo daadanayo ninkan injir baa ku dhalatay injirtaasi waxay ahayd injir fara badan oo markaa isagana cunays markaasaa madixiisii intay ka timaaddo oo soo socotay wejigayga sidaa ugu soo daadataa buuri intay fara ka qabto waalqamlu yatanaafaru calaa wajhi qamligu waa injirta waa dulin dadka ku dhasha sida badan dhididka badan iyo uskagay ka dhalataa sida haalibkae tirada badan markaa timaha iyobay gashaa dadkana waa qaniintaa fa qaala maa kuntu ura alwajaca balaga bika maa araa wuxuu idhi nebigu sala allahu aleyh wasalam maa kuntu ura ma ahayn mid u malaynaya alwajaca xanuunka balaga bika inuu kaa gaadhay maa araa kaan arko bimacnaa qadarkaan arko inuu xanuunku kaa gaadhay umaan malaynaynin aw maa kuntu ura aljahda ama wuxuu yidhi maa kuntu maan ahayn ura aljahda mid u malaynaya dhibaatadu iyo mashaqadu balaqa bika inay kaa gaadhay maa araa qadarkaan arko yanii dhib badan baad ku qabtaa bahashan iyo dulinkan kugu dhashay in jirta ah atajidu shaatan ninkani waa muxrim waa ixraaman yah atajidu shaatan neef adhiya ma waad fidye ahaan u qasho qultu laa waxaan ku idhi maya qaala fasum alaaata ayaamin wuxuu idhi soon saddex maalmood aw acim sittata masaakiin ama quudi lix miskiin likulli miskiini nisfu saaca miskiin kasta waxaa u sugnaaday saac kale barhkii saac kale barkii wuxuu noqonayaa waa kiilo iyo laba boqol oo garaam taqadirta culammadu taqdiirkaay ku qadarayaan saaca way isku khilkhilaafaan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen saacu waa saddex kiile qaar waxay yidhahdaan waa laba kiilo iyo afar boqoloo garaam ibnu cuthaymiin isagu wuxuu qabaa waa laba kiilo iyo afartan garaam qiyaaso kala duwan baa la sheegaa calaa kulli xaal miskiin kasta waxaa u sugnaaday saac barkii xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim wa fii riwaayatin riwaayo kaleoo bukhaariyo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnay fa amarahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu amray bayna sittati masaakiin inuu faraq quudiyo farqan iyo faraqan mid walba waa la yidhaahdaa ra'da la reebo ama la kordhigo bayna sittati masaakiina lix miskiin dhexdooda lagu quudiyo faraqah ah, aw yuhdiya ama uu hadiyeeyo shaata neef adhi ah bimacnaa xarabka ku qalo oo hadiye ahaan ugu qalo aw yasuuma alaaata ayaam ama inuu soomo saddex maalmood soomo xadiiskan waxaa laga daliishanayaa fidyada ayaa laga daliishanayaa fidyadana waxaa lagu sheegay qur'aanka lagu sheegay faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk marka ruuxii haddii ay keensato maxduuraadka ixraamka wax ka mida inuu ku dhaco walow cudurdaar baa ha ugu dhacayo timihiioo kaluu xiirayaa waxaana keensaday cudri xanuun oo kale xaalka caynkaasa waxaa ku waajibaya inuu fidye bixiyo fidyadaasina waa takhyiir waa la doorroonsiinayaa wuxuu u door leeyahay saddex arrin inuu neef xaramka ku qalo hadda neefkaa meelaan xaramka ahayn lagu qali maayo reerkii baan la soo hadlayaa neef iga gowraca aan odhanayaa socon mayso hada halad waa in xaramka lagu qalaa xaramka daakhila alxaram fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk waxay u qaybsamaan qayb waa soon qaybna waa sadaqad waa itcaam waa qalitaan neef la qalayo marka wuxuu qali karaa neef ari ah waxaanu qali karaa subuca badana inuu neef geela ama neef lo ah cid la shurko oo ay toddoba ku wada gowracaan hal toddobaadkaasaa uga dhigan neef ari ah ama saddex maalmood buu soomayaa aayadda waa la ijmaaliyo waa la duuduubay qadarka soonka iyo qadarka sadaqadda laakiin waxaa tafsiiliyo caddeeye xadiiskan fasum alaaata ayaam aw acim sittata masaakiin likulli miskiini nisfu saaca ama saddex maalmood buu soomayaa ama lix miskiin buu quudinayaa isagaa u door leh saddexda kuu samaynayo mana aha in la odhanaayo marka hore neefka adhigaa ku waajiba markuu waayo ayuu labada kale qabanayaa oo xaggooda u kacayaa la odhan maayo waayo aayaddu waxay caddaynaysaa saddexdu inay isbarbar yaalliin fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk aw wakada xadiiska riwaayada kale fa amarahu nabiyu sal allahu aleyh wasalam an yucima farqan bayna sittati masaakiin aw yuhdiya shaatan aw yasuuma alaaata ayaam idan waa takhyiir waa doorransiin la doorransiinaayo weeye saddexdaa arrin baan u doorliyey cabdullaahi bnu cabbaas waxau yidhi man taraka nusukan aw nasiyahu ninka nusuk ka taga oo ogaan uga taga ama ilaawa falyuriq daman dhiig ha daadiyo neef ha qalo cabdullaahi bnu cabbaas waa ka sugan tahay asarkaasina waa xujo waayo cid saxaabada ka midoo ku khilaaftay lama hayo laa yuclamu lahu mukhaalifun min asaxaaba markaa sidaas aawadeed waxay noqonaysaa in ashyaada kalena sidaa ay uga imanayso fidyadaas nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam ninkii inuu fidyadaana bixiyo timahana xiiro waxaa laga qaadanayaa in laisdaweeyaa laga qaadanaya fatadaawaw cibaad allaahi walaa tadaawaw bixaraam isdaweeya addoommadii ilaahayow oo xaaraan ha isku dawaynina tadaawuu ha odhan ada ala tadaawow waxaa la mid ah tahaadaw taxaabbuu dadka qaar waxay yidhaahdaan tahaaduu taxaabbuu waana hala saxdu waxay tahay tahaadaw wax isu hadiyeeya daalkuma godna ee waa kor dhigmayaa qaacidadii ku saabsanayd waawu damiir marka la haleeshiiyo oo la geliyo ficil muctalu laakhira qaacidadii baad ula noqon waawu damiiri in bificlin tattasil muctalin laa min fiihi tafsiilun qubil fain yakun maa qablaha qad futixa aw duma fabqihi kama qad wadaxa wadmumhu xatman in yakun daa kasri ka qowlina raduu bikulli yusri saddexdaa bayt waatay culammadu qaacida ahaan ku cabiri jireen waxaa laga qaadanaya in la isdaweeyo oo dawada la isdaweeya ay noqonayso midaan dhib lahayn oo aan xaraj lahayn culamadu waxay yidhahen tadaawigu badanku waxay yidhahen waa sunne in laysdaweeyaa bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waa mubaax daa'ifa min ahli cilmina tadaawiga way waajibiyeen laakiin sida saxiixa waa inaanu mar walba waajib ahayn laakiin culamada qaarkood way kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen haddii qofkii mashaqo badan ku haleelayso xanuunkaana dawadiisii la garanayo waxay noqonaysaa ama sunne muakkaday noqonaysaa oo la adkeeyey waqad yajib fii bacdi alaxyaan haddii naftii looga baqayo inay u baxdo xanuunkaas dawadiisiina la garanayo waxaa la soo gelaysaa in laysdaweeyaa dee cumuumaadkay soo gelaysa walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima xanuunkiiyo dawadiisa garanaayo naftu inay u baxdaana halis u tahay xaaladdaa yajib culamada qaarkood waxay waa waajibaysaa dawadu ya tadaawig waajib buu noqonaya bay waxaa laga qaadanayaa injirta waxaa lagu daweeye ugu fiicani waa in timahana la xiiro nadaafaddana lagu dadaalo meeshay ku gabbanaysa gabboodka ahayd iyo guryaheediiyo waxoo dhanba haddii eber laga dhigo dhakadii mulukh laga dhigo dabeedna la maydho waxay noqonaysaa injirtiina in raacdo dharka intii gashayna marka kaali iska beddele laga maydhee qaar kaloo cusub la qaato khalaas waa laga takhallusbaashay haa dhammaata se la ysaga saasay noqonaysa waxaa laga qaadanayaa ruuxii muxrimka ahaa cudurdaar hadduu keensado inuu timaha xiiri karo fidyana bixinaya waxaa laga qaadanayaa fidyadu inay waajibayso haddii timaha la xiiro walow cudurdaarba ha loo xiiree waxaa laga qaadanayaa sha'niga ixraamka in la weynaynayo waxaa laga qaadanayaa sunnadu inay qur'aanka mujmalkiisii caddaynayso bayaaminayso oo ijmaalku waxa uga jiraa fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk qadarka siyaamku wuxuu ahaa mujmal in la soomayey ma maalin ma laba ma saddex ma ka badan xadiiskaa caddeeyey sadaqadda qadarkeedu intuu ahaa imise miskiin baa se la siinayey sunnada caddaysay waxaa laga qaadanayaa waxa laga xishoodo in la carabaabaa haddii dani keensato inay bannaan tahay yani waan injiraystay in la yidhaahdo xoogaa waa arrin laga khajilaya moogta haddana muxuu yidhi waalqamlu yatanaasaru calaa wajhii maslaxa ku jirtay markan inuu sheego lilmaslax uu sheegay waxaa laga qaadanaya fidyadaasi inay takhyiir tahay baa laga qaadanaya baabu xurmati makka xurmada maka sheegista la sheegaayuu u baab yahay can abi shurayxin khuwaylid bni camrin alkhuzaaciyi alcadawiyi radia allaahu canhu annahu qaala licamr bni saciid bni alcaas abi shurayx alcadawi oo magaciisa khuwaylid ibnu camrin la odhan jiray ayaa wuxuu ku yidhi camr ibni saciid ibni alcaas ninkii la odhan jiray ee amiirka ahaa wa huwa yabcasu albucuusa ilaa makka isagoo ciidamo u diraya maka ayuu wuxuu ku yidhi iidan lii ayuha alamiiru an uxadisak maxaa la odhanayaa idan walaa iidan ayuhuma haa idan haddii lagaa ka warrama waayo laba hamso layskuma reebo baaraka fiik waa saas laba hamso layskuma reebo laa qur'aan baan la ysku reebin walaa carabiyaan ysku reebin i'ti ha odhan iitidhe idan ha odhan iidan dheh haddii hadalka ka horreeya aad la xidhiidhinayso hamsadoo reebban baad akhrinayso liqaa'a a'ti biqur'aanin hayri haada nuunka haddaad ku dhufato kordhiggiisa hamsadoo reebban baad akhrinayso laakiin haddaad isku taagto liqaa'ana maxaad odhanaysaa iiti biqur'aanin hayri haada i'ti ma aha iiti biqur'aanin hayri haada mawaadicda kale ay ku soo aroortayna waa saasoo kale laba hamsoo isku reebban carabtu waxay yidhaahdeen laguma dhawaaqi karo yashbahu tahawuc bay yidhaahdeen hunqaacay shabbahdaa oo i markaad tidhaahdo kaanahu uc leeyahay dee ou ma tagayo marka maadaamay saastoo yashbahu tahawuca ay tahay laba hamso kastoo isku reebban waxa loo beddelayaa xarfu mad baa laga dhigaya hamsada reebban iituuni baa markaa la odhanaya ibnu maalik isagoo arrinkaa sheegaya waa ki yidhi wamaddan ibdilhaani alhamzayni min kilmatin in yaskunka aasir wa'tamin alfiyadiisa waa kasaa ku odhanaya yacnii mad u beddel labada hamzo ta dambe yacni waxaad u beddeshaa xarfu mad waa goorma in yaskun waa hadduu hamsadaasi ay reebbanto oo hamse kale ay reebayso xarfu mad u beddel ka aasir wa'tamin weeyi asalkeedu wuxuu ahaa a'sir buu ahaa aamin asalkeedu wuxuu ahaa a'min buu ahaa laakiin waxay noqotay maadaama laba hamso isku reeban aan la akhrin karin in xarfu mad sidaa loogu beddelo saasaa aamin iyo aasir iyo aadama iyo loo yidhi wa'tamin uutumina kaladi tumina marka la xidhiidhinayo hamsada waa la reebayaa laakiin hadday dhacdo in gaar loo sheego uutumina la odhanayaayo u'tumina lama odhanaayo arrinka carabi ahaanta markaa u sheegayaan mashaayikhdu qur'aanku carabi buu ku yimiyo qur'aankuna ma khilaafsana saas aawadeed baa quraadoo dhammi ay akhriyeen hamsadaa labaad ee hamsada kale reebtay in xarfu mad loo beddelayo shaatibi wuxuu odhanayaa wa ibdaalu ukhra alhamzatayni likullihim idaa sakanat cazmun casmun kaaadama uuhila bayd shaatibiyada ka mida wuxuu ku odhanayaa labada hamzo ta dambe in la beddelaa wa ibdaalu ukhra alhamsatayni likullihim quraa'u sabcaha dhammaantood kulligood idaa sakanat hadday reebanto casmun waajib weeye waajib dhammaantood waxay akhriyeen hamsadaa labaad ee reebban in la beddelo ka aadama uuhila miaal buu keenay marka calaa kulli xaal waxay noqonaysaa iidan wuxuu idhi iidan lii ayuha amiir kanow an uxaddisaka qawlan inaan kaaga warramo hadal qaama bihi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay uu la kacay alghada berri oo um min yowmi alfatxi yacnii maalintii furashada laga soo tiriyo berrideedii oo kaluu la kacay yacnii maalintii fatxu maka markii la joogay maalintaa marka laga soo bilaabo berri oo kale maxaa u noqonayaa maalinta kale ku sii xigta soo maa maalintaa dambe ee labaad buu la kacay fa samicathu udanaaya wa wacaahu qalbii waxaa maqlay labadayda dhegood wa wacaahu waxa weeleeyey qalbii qalbigaygaa weeleeyey wa absarathu waxa arkay nebiga sala allahu alayh wasalam caynaaya labadayda indhood bimacnaa markuu nebigu hadalkaa la kacaayey labada dhegoodna waan ku maqlayey labada indhoodna nebigaan ku hayay calayhi salaatu wasalaam qalbigana waa ku weelaynayey waxa uu sheegay wa absaratu caynaaya xiina takallama bihi labadayda indhoodna waa arkeen nebiga sala allahu aleyh wasalam marka uu ku hadlayay hadalkan annahu xamida allaha waxay arkeen inuu ilaahay mahdiyey wa afnaa calayhi ilaahay ammaanay uma qaala intaa dabadeedna uu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam ina makkata xaramaha allahu tacaala maka ilaahay xurmu u yeelay oo waa xaaraantinimay xurmadeed in lagu tacadiyo wuxuu ka yeelay mid xaaraana walam yuxarimha annaas dad ma xaaraantinimayn allah baa xaaraantinimeeyey falaa yaxilu limri'in yu'minu billaahi walyowmi alaakhir uma xalaal ahaa shakhsi rumeeyey ilaahay iyo maalinta aakhiro an yasfika biha daman inuu dhiig ku daadiyaa xalaal uma aha walaa yacdida ay walaa an yacdida iyo inuu gooyo oo jaraana xalaal uma aha way nasbisantaho yasfika lagu cadfay biha shajara geed ku sugan inuu gooyaana xalaal uma aha oo dhirta maka lama goyn karo ama dhirta xaramka lama jari karo fain axadun tarakhasa ay fain tarakhasa axadun tarakhasa hadduu rukhsaysto oo bannaysto qof biqitaali rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay dagaalkiisii uu ku dagaalamay gudaheeda sababteeda hadduu ruux ku bannaysto faquuluu waxaad tidhaahdaan yani hadduu ruux yidhaahdo way bannaantay waayo nebiguba sala allahu aleyh wasalam maka gudaheedu ku dagaalamay faquuluu waxaad tidhaahdaan ina allaha qad adina lirasuulihi walam ya'dan lak ilaahay rasuulkiisa waa u ogolaado waa u idmay ilaahay baa u fasaxay laakiin adiga ilaahay kuma idmin walam ya'dan lak wa innamaa adina lii wuxuu ilaahay ii idmay oo ii ogolaaday saacata min nahaar saacad maalinta ka mida ayuunbuu ilaahay ii idmay oo ii oggolaaday inaan ku dagaalamo waqad caadat xurmatuha alyowma ka xurmatiha bilams maanta waxay ku noqotay xurmadeedii siday shalay xurmadeedu ahayd oo kalay dib ugu laabatay falyuballigh ashaahid alghaa'ib ha gaadhsiiyo ka joogaa ashaahid waxaa loo jeeda alxaadir alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo fa qiila liabii shurayx waxaa lagu yidhi abii shurayx maa qaala laka camrun camr ibnu saciid ibnu alcaas muxuu kugu yidhi camar muxuu kugu yidhi qaala ana aclamu bidalika minka ya aba shurayx anaa kaaga aqoon badan arrinkaas abaa shurayxow ina alxarama laa yuciidu caasiyan xaramku ma magangeliyo ruux caasi ah walaa faaran bidamin mid la cararay dhiigna ma magangeliyo walaa faaran bikharbah mid la cararay arrin khiyaano ama tuhmo leh mid la baxsadayna ma magangeliyo xaramka saasuu ugu jawaabay waa bukhaari iyo muslim xadiisku weeye xadiiskan waxaa laga daliishanayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam madaxda inay u sheegi jireen xaqa oo ay u naseexayn jireen ninkan camr bnu saciid ibnucaas wuxuu ahaa nin amiira oo madax ah ayuu ahaa marka ciidan buu markaa dirayaa oo maka u dirayaa makana waxaa jooga cabdullahi bnu zubayr cabdullaahi bnu zubayrna amiirka markaa baycadii ma siin marka dabeedna sidaas ayaa ciidanka lagu diraya saxaabigani wuxuu doonay inuu u naseexeeyo oo ninkan madaxda ah oo xaqa u sheego marka saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam siday umarada ugu naseexan jireen xaqa ugu bayaamin jireen baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa si ay xaqa madaxdu u aqbalaan inay u dhifi jireen oo usluub degan oo ay aqbali karaan ugu sheegi jireen markuu hadalka u sheegaayo ma karooxin ma maagin yacni wuxuu ku yidhi iidan lii ayuha alamiir ii fasax inaan markaa inaan ku warramoo hadal kuu sheego rasuulku la kacay ii ogolow waxay sheegaysaa ta'adub talatuf dhimrin wuxuu dan leeyahay inuu aqbalo madaxtinimadu waxay iska leedahay qab isla weyni bay leedahay qofkii waxay ku xambaari kartaa kibir markaa saas aawadeed haddii sida dadka kale loola khitaabo loola hadlo waxaa dhici karta xaqii inaanu aqbalin dan waxa ah inuu xaqa aqbalaa dani ku jirtaa marka usluub macaanow ku aqbali karo xaqii in loogu sheegaa ou ku dhegaysan karo waa wax dhan markii loo idmayo xadiiskii buu sheegay waxaanu markaa u caddeeyey siduu xadiiskan u hubo waa tawkiidii wuxuu sheegay wakhtigu hadalka yidhi nebigu sala allahu aley wasalam wuxuu sheegay inuu la kacay wuxuu sheegay siduu u cabbiray wuxuu sheegay dhegahaygaa maqlay indhahaygaa arkayey qalbigaygaa weeleeyey waa waxaan aad iyo aad u hubo sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaasuu yidhi xadiiskuna wuxuu ahaa xujo cajiiba buu ahaa hadda maaragta innaba wax ilowshiyo igu dhacay ma jiro waa arrinaan hubo xadiiskii waxaa ku jira wacdi weyn waa hadalkii nebiga ah calayhi salaatu wasalaam ninkii madaxda ahaa warkii ma aqbaline wuxuu kala hor yimi arrin eh, inuu markaa khilaafaya oo ah marka anaa kaaga aqoon badan saxaabigii baabuu iska hormarinayaaba wuxuu yidhi aniga ayaa arrinka kaaga aqoon badan inuu uga cilmi badan yahuu sheeganayaaba xaramkii ruux caasiya ma magan gelinayo mid dhiig la cararayna magan gelin maayo laakiin cidda uu ku baxayaa maxad bay la carartay mise dhiig bay la carartay labada midna ma jirto abuu shuray hadal kuma sii celin waayo ruuxa haddii uu cinaad ka muuqday culammada qaarkood yidhaahdeen hadalka lalama sii wado iskaga aamusay maaha inuu xuja ahaan ku aamusiyey maaha ninka madaxdaa marka loo nasteexeeyo hadduu xaqii aqbali waayo qofku waa gutay wixii saarnaa qul kalimatak wamshi kelmaddaada dheh iska soco yaa waatay xadiiska ay ku saarutay man araada an yansaxa lidii suldaan falaa yubdihi calaaniyatan walaakin ya'hudu biyadihi fayakhlu bihi fain qabilahu waila qad adda aladii calayh xadiisku wuxuu sheegayaa ninkii nin madaxa u nasteexaynaya si caddaanoo calani ah oo dadku wada arkayaanoo wada maqlayaan yaan wax ugu sheegin si gaara ayuu hoos ugu sheegayaa hadduu aqbalo aqbal haddii kalena wixii saarnaa waa gutay oo waajibkii waa iska riday khalaas ilahay baa la xisaabtami doona ninkii soomaaliydu maxay ka sheegayeen anigi garta sheeg baa la yidhiye ku dagaalan layma odhan xikmad kalena maxay sheegaysaa qul kalimatak wamshi abuu shurax lama sii murmin waxaa laga qaadanayaa saxaabadu umarada inaanay ka hor iman jirin oo la dagaalami jirin walow markaa dembiba ha ku dhacaan umaradaasi ama fasaqaba ha ahaadaan waxaa laga qaadanayaa khudbadda inay mashruuca tahay haddii xaaja keensato in la sharciyeynayo ama mawcido ama wax la mida looga jeedo waxaa laga qaadanayaa khutabka in lagu bilowdo xamdalo ilaahay loo mahadnaqayo iyo ammaan ilaahay la ammaanayo waxaa laga qaadanayaa xurmada maka weynaynta la weyneeyey oo ilaahay xaaraantinimeeyey xurmadeeduna waxay soo jirtay ilaa markii ilaahay abuuray cirarkiiyo dhulka laga soo bilaabo bashar ma xaaraantinimayna allah baa xurmada u yeelay waxaa laga qaadanayaa dilka iyo dagaalku inuu xaaraan yahay xaramka gudihiisa makaa la yidhi laakiin waxaa loo jeedaa xaramkao dhan waxaa laga qaadanayaa dhirta maka in la gooyaa inaanay bannaanayn waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam fatxu maka in loo banneeyey qadar inuu ku dagaalamo yar maka gudaheeda inuu ku dagaalamo loo banneeyey si gaalnimada looga badbaadiyo iyo gaalada haysata si looga badbaadiyo waxaa laga qaadanaya afcaasha nebiga sala allahu aleyh wasalam in lagu dayanaayo mooyaane ficilkii nebiga u gaara oo khusuusiyo ah oo aan nebiga lagaga dayanayn marka laga reebo inta kale waa lagaga dayanaya laakiin kii nebiga u gaarka ah lagagama dayanaya waxaa laga qaadanaya axkaamta sharciga wax ka mida in naskhi ku dhaco oo la nasakho axkaamta qaarkood xukunkooda in la bedelaa inay dhacdo laakiin taasi waxay ku go'day nebiga sala allahu aleyh wasalam oofsigii ilaahay oofsaday waxyigii waa go'ay mar hadduu waxyigii go'ayna xukum dambeoo la nasakhaya ma jiro waxaa laga qaadanayaa nasakhaadda laba goor inuu markaa naskhi dhacaa inay bannaan tahay oo xukum in la nasakho haddana kii lagu nasakhay in la sii nasakhaa inay bannaan tahay halkii laga deliishaday xukunkii hore wuxuu ahaa maka ama xaramku inuu xaraam yahay waxaa lagu nasakhay nebiga in loo banneeyey waa naskhi haddana kii lagu nasakhaa la sii nasakhay oo xurmadeedii waxaa lagu celiyey siday markii hore ahayd marka xukun waaxid ah xukun keli ah baa naskhi laba goor ku dhacay waxaa laga qaadanayaa caalimka inay ku waajib tahay shareecada dadka inuu gaarsiiyo inay waajib ku tahay saasaa laga qaadanaya culammadu waxay yidhaahdeen naska ama xadiiska nebiga ama aayad qur'aana ra'yi lagama horgeeyo ra'yi lagu caarido ma aha ra'yi lagu caarido ma aha ee waa in xukunka sharcigaa sidiisa loo aqbalaa can cabdillaahi bni cabbaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam yowma fatxi makka rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi maalintuu maka furtay wuxuu yidhi laa hijrata bacda alfatxi hijra ma jirto furashada maka la furtay dabadeed wax hijro oo ka dambaysaa ma jirto walaakin jihaadun wa niya ha yeeshee waxaa jira jihaad iyo niyo jihaad waa jiraa waa baaqi niyana waa jirtaa oo khayrkii qofku inuu niyoodo haddii marka waxay hijradu waajib ku noqon lahayd inuu hijroon lahaa inuu niyoodo yani niyadaa iyo hijradaas waa baaqi wa ida stunfirtum fanfiru nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam wa ida stunfirtum haddii laydinka doono bixitaan inaad jihaad u soo baxdaan oo laydinku yidhaahdo soo baxa fanfiruu baxa oo jihaadka u baxa waxaa loo jeedaa imaamka ama cidda ka naa'ibka ahi hadday idinku tidhahdo jihaadka kaalayoo u soo baxa waa ina amarka qaadataan oo u baxdaan wa qaala yowma fatxi makka wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maalintii maka la furtay ina hada albalada xaramahu allahu yowma khalaqa alsamaawaati walard ina hada albalada dhulkan ama beledkan maka ah xaramahu allaahu ilaahay waa xaaraantinimeeyey oo xurmuu u yeelay yowma khalaqa asamaawaati waalarda maalintuu cirarkiiyo dhulka abuuray ayuu ilaahay xurmada u yeelay fa huwa xaraamun bixurmati illahi ilaa yowmi alqiyaama fa huwa beledka makii xaraamun xaaraan weeye oo mid xurmo u saaxiiba wuxuu xaraam ku yahay bixurmati illaahi xurmaynta ilaahay xurmeeyey sababteeduu xaaraan ku yahay ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo ayuu xaaraan yahay wainahu lam yaxila alqitaalu fiihi liaxadin qablii wainahu lam yaxilla wainahu shaaniya lam yaxilla ma xalaaloobin alqitaalu fiih dagaalka beledkaa lagu dagaalamayaa xalaal ma noqon oo ma bannaanaan ama wa innahu loo celiyo damiirka beledka ay wa ina albalada beledkani lam yaxilla alqitaalu fiihi xalaal ma aha dagaalka gudihiisa lagu dagaalamayaa liaxadin qablii cid aniga iga horraysay xalaal uma noqon oo looma xalaalayn inuu ku dagaalamo walam yaxilla lii ilaa saacata min nahaar anna xalaal iima noqon inaan ku dagaalamaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maka gudaheeda bimacnaa xaramka gudihiisa inaan ku dagaalamo xalaal iima noqon ilaa saacata min nahaar saacad maalinta ka mida mooyaane hal saacad oo maalinta ka mida baa lay xalaaleeyey wa hiya saacatii haadih wa hiya saacadda la ii xalaaleeyey saacatii haadih waa saacaddayda tan ah fa huwa xaraamun bixurmati illaahi ilaa yowmi alqiyaama waa xaraam waa mid xurmo leh wuxuu xaaraam ku yahay bixurmati illaahi xurmaynta ilaahay xurmeeyo xaaraan ka yeelay ayuu xaaraan ku yahay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame oo ilaahay xaaraantinimay ama ilaa maalinta qiyaame ayuu xaraam yahay laa yucdadu shawkuh lama goynaayo shawkuhu ay duu shawkihi ka qodaxdiisa u saaxiibkaa bimacnaa dhirtiisa la jari maayo dhirtiisa qodaxda le la jari maayo culamada qaarkood waxay yidhahdeen qodaxda waxaa loo jeedaa qodax aan dhibaato badnayn laakiin geed qodaxdiisu dhib badan tahay hadday tahay yacni qodxanta in la jaraa dhibi kuma sugna bacdu ahlicilmi saasay yidhahdeen shuraaxda bukhaariga qaarkoodna waa say tilmaameen marba haddii la yidhi ka qodaxda le lama goynaayo geedkii qodaxda lahaa xaramka gudihiisa laga jari maayo kii aan lahayn inaan la jaraynin aan qodaxba lahayn waa cala sabiili awlaa laa yucdadu shawkuhu lama goynaayo qodaxdiisa ama duu shawkihi ka qodaxdiisa u saaxiibkaa la goyn maayo geedka ah ama qodaxda lafteeda lagu fasiro walaa yunafaru lama didinayo lama caydhinayo sayduhu ugaadhiisa ugaadha xaramka lamana ugaadhsanayo lamana dilaayo lamana bajinayo lama eryayo walaa yunafaru la caydhin maayo la eryi maayo sayduhu ugaadha xaramka wala yaltaqitu ma qaadayo luqadatahu waxa ku luma xaramka gudihiisa ma qaadayo ilaa man carrafahaa mid tacriifinayo oo dadka u sheegaya oo yaahinaya oo baafinaya mooye ku kalena qaadi maayo yacni yaanu qaadin haddaanu baafinaynin yaanu qaadin walaa yukhtalaa la goyn maayo khalaahu yani dooggiisana la jari maayo yani khalaada waxaa loo jeedaa waa alxashiishu ratbu waa cawska qoyan weeye fa qaala alcabbaasu cabbaas wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow ila alidkhira idkhirka mooyaane waa caws dameerka weeye waa caws yar oo sida badan buuraha ka baxa dawadana loo isticmaalo ama keliyaha safayntooda iyo waxyaalahaas loo isticmaalo waa cawskaa yar weeye marka buuraha makana aad buu uga baxaa ila alidkhira cawsdameerka mooyaane cawsdameerka ka reebo waxaad tidhaahdaa isaga waa goyn kartaan fa innahu liqaynihim wuxuu u sugnaaday intifaaca lagu intifaacayo cawsdameerka liqaynihim ka waxa weeye birta tumaya qaynka waxaa loo jeeda alxadaad oo ninkan markaa waxa weeye biraha tumaya wuxuu u baahan yahay inuu dabka markaa shido marka dee cawskan yar markiiba waa dabkii waa shidaya wa buyuutihim iyo guryahoodu u sugnaado saqafyada guryahana waa markaa lagu dhistaa si uu hadh u sameeyo fa qaala wuxuu uhi nabigu sala allahu alayh wasalam ila alidkhira caws mooyaane xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanaya fawaa'id badan ayaa laga qaadanayaa fawaa'idda waxaa ka mid ah eh, xurmada maka iyo sida uu ilaahay u xarimay iyo sida loo weynaynaayo maka inuu ilaahay xarimay maalintu ciraarkiiyo dhulka abuuray dagaalku inuu gudaheeda xaaraan yahay masaaishaasaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya nebiga sala allahu aleyh wasalam saacad keliya in loo baneeyey ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya wixii daruuro ku banaanaaday haddii daruuradii zuusho inuu xukunkeedu ku soo noqonayo siduu ahaan jiray inuu ku soo noqonaayo waxaa kaloo laga qaadanayaa jihaadka hadduu imaamku amro ama madaxdu ay amarto oo tidhaahdo u soo baxa inuu tacayunayo farducay farducayn noqonayo ciddii ninka madaxdii ay ka dalabto inuu soo baxo jihaadka u soo baxo ay yidhahdaan soo baxo jihaadka u soo baxo yatacayan calayhi waajib buu ku noqonaya waida stunfirtum fanfiruu cidda laakiin uu dalabkooda waajibka ku noqonaya wa ayo waa dawi lamri waa imaamka iyo cidda kalna ay tahay ya axaadu naas ma aha waa ciddii xaqu nafiir wa xaqu listinfaar waa cidda leh ayaa loo jeeda ciddaasuu ku tacayunayaa dalabka ay dalbaan in loo soo waxaa kaloo laga qaadanaya hijradii make laga haajirayo madiine loo haajirayo inay go'day laa hijrata bacda alfatxi ay bacda fatxi maka laa hijrata min makkata ila almadiina bacda fatxi makka sababtu maxay tahay liannaha saarat daara islaam waayo daar islaam bay noqoto macno looga hijroodaa ma taalo mar hadday dhul islaam noqotay oo gaaladii laga qabsaday dee macno looga hijroodo madiinaa loo hijroonayaa la yidhaahdaa meesha ma taalo laa hijrata bacda alfath laakiin looma jeedo hijroo dhan baa go'day laga tilmaami maayo ama hijrada laga soo haajirayo beledka gaalada oo beledul islaam loo soo haajiraya waa baaqi hijrada caamkii inay baaqi tahayna waxaa u daliila nusuus ayaa u daliila oo nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey laa tanqaticu alhijratu xataa tanqatica tawba walaa tanqaticu tawbatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha hijradu go'i mayso ilaa tawbadu go-do tawbaduna go'i mayso ilaa qoraxdu galbeed ka soo baxdo riwaayadkan waxay sheegaysaa laa tanqaicu alhijratu maa qutila alcaduwu hijradu go'i mayso inta cadowga gaalaada lala dagaalamayo hijradu waa baaqi idan lhijra ma wada go'in ee hijrada go'day waa hijradii khusuuska maka laga hijroonaayey oo madiina loo hijroonaayey liannahaa saarat daara islaam waxaa laga qaadanayaa oo xadiiskan markaa laga daliishanayaa jihaadku inuu baaqi yahay oo yacni jihaadkii uu jirayo walaakin jihaadun wa niya waxaa kaloo laga qaadanayaa niyada qofku khayrka niyeeyo hadday jihaad tahay iyo hadday sadaqa tahay iyo hadday khayr kale tahay oo inay baaqi tahay fadlina lagu helaayo waxaa kaloo laga qaadanaya dhirta xaramka in la gooyaa inay la bannaanay culamada qaar waxay leeyihiin haddii uu dadka dhibayo way bannaynayaan bacdina way diidayaan waxay leeyihiin walow mu'diba ha ahaadee oo dadkaba ha dhibaye lama goynayo oo waxay yidhahaan lafdiga sheegaya walaa yucdadu shawkuhu shawku wuxuu daahir ku yahay iida qodaxi waxbay muddaa qodaxaan waxba mudin ma garanayno yidhi idan waxaa laga qaadanayaa sida bacdu shuraax ay mareen xataa walow markaa qodax wax dhibaysaba ha lahaadee lama goynay bay waana sida daahirka xadiidku yahay hadalka hore aynu soo naqlinay ee mu'diga ka saaraya qastallaani baa leh fii sharxi albukhaari laakiin ibnu cusaymiin wuxuu odhanaya wain kaana mu'diyan ka shawki la jari waxaa laga qaadanaya ugaadhii in la dhibaa ama la eriyaa ama la dilaa inaynay bannaanayn xaramka ugaadhii xaramka in la dilaa ama in la eryaa inaynay bannaanayn waxaa laga qaadanayaa shaygii ku lumay xaramka inaanu marnaba cidnaba u xalaaloobayn ee ay noqonayso abadan in la baafiyo beledada kale haddii wax ku lumaan dee muddaa la baafiyaa wixii ka dambeeya ruuxu waa iska isticmaali karaa laakiin xaramka maya eh. ya imanka neefka adhigaaba dee waxaa la yidhi sanad baafiya sanadkaa haddii la yaboohiyo cidi sheegan weydo oo ruux waa iskaga intifaaci karaa ya laakiin waa inuu eh, yaboohin dhammaystiran oo oofinaysa waa inuu sanadkaa yaboohiyaa laakiin xarabka marnaba shaygaasi bannaanaan maa haddii kale ha isku qaado waxaa laakiin la samayn karaa qalyo ammaanaataa jira oo loo khasisay in wixii luma loo dhiibo marka haddii aad qaaddo aad u dhiibto qolyahaas ammaanaadka ee xaramka hareerihiisa ku sugan meelo loo dhisaa jira ammaanaad baa la yidhaahdaa dadkii wax ka lumaadna iyagay weydiiyaan kuwa haddaad u dhiibto loo khasisay loo gaar yeelay adiga xilkaama saara waxaa laga qaadanayaa cawskii qoyanaa in la gooyaa inayna bannaano marka laga reebo cawstameed laakiin cawska qallalan waa la goyn karaa dhibi kuma sug culammadu waxay yidhaahdeen dhirta la yidhi yaan la goynin xaramka gudihiisa waa dhirta aan dadku iyagu beerin oo wax sababa ayna ku lahay laakiin geedka uu ruuxu isagu beeray geedku isagu beeray ruuxu oo xaramka gudihiisa ka beeray waa goyn karaa bay yidhahdeen ahlucilmigu waayo mulkigiisii weeye xaramka markaa tagtana waxaad arki kartaa waqtiyada qaarkood iyagoo dhirta qusqusaynaya dhirtaa la beeray ee meelaha qaarkood laga beeray marka waxa weeye waxay ku dhisan tahay kala diidayaa waa nooca aanay dadku beerin laakiin nooca ay dadku beereen waa mulkigoodii waana ku tasarufi karaan waa goyn karaan iyagaa loo idaafay waxaa laga qaadanaya waxaa ka mid a ah istisnaagii itisaalka yar in yar hadalku inuu kala go infisaal yari galo hadalkii wax laga soo reebayay in yar inuu kala yaro go'aa sida intaasoo kale inay dhib lahayn usuuliyiinta waxaa agtooda macruuf ka ah istisnaaga haddii aana xaqiiqatan muttasil aanu ahayn mutasil haddaanu ahayn lafdan aw curfan istisnaagaasi ma asaxay yidhahdeen nebigu sala allahu alay wasalam hadalka hore wuxu uhi walaa yuhtala khala dabeed cabaas baa la hadlay waanu sababayn ila alidkhira buu yidhi sababtana waa sheegay intaa dabaeduu ila alidkhira yidhi hadalkii ma soo celinoo ma odhan walaa yuqtala khalaahu ila alidkhira suu istisnaagu asxo calaa ra'yi bacdi alfuqahaa ya yaga ra'yigooda wuxuu keensanayaa in lala soo celiya inay laazim noqon lahay laakiin nebigu lama soo celin idan waxaa laga qaadan inay laazim ahay fasliga yare intaasoo kale ah qadarkaa yari inaanu dhib lahayn waa laga daliishanaya waxaa laga qaadanayaa fadliga cabbaas baa laga qaadanayaa si waxa weeye maslaxada dadka u ilaalinayey oo idanka u dalbaayay nebiguna hadalkiisii u qadariyey oo aqbal baabu maa yajuusu qatluh wuxuu u baab yahay wixii uu bannaan yahay dilkiisu can caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal khamsun min addawaabi kulluhunna faasiquun shan noolayaasha arlada kor socda ka mida dhammaantood waxay yihiin mid waliba faasiq buu yahay yani fisqi mid u saaxiib yuqtalna fi lxaram waana la dilayaa xaramka gudihiisa lagu dilayaa shantaa fawaasiqda ah xaramka gudihiisa waa lagu dilayaa xaramka gudihiisa haddii lagu dilayana xilligana in lagu dilaya waa cala sabiil awlaa kow alguraabu waa tukaha waalxida'atu waa ka adagta waalcaqrabu waa dibqallooca waalfa'ratu waa jiirka waa jiirka waalkalbu alcaquuru waa eyga boqolagooyaha ah waa ey dadcun ah walimuslimin muslim waxaa u sugan riwaayo yuqtalu khamsu fawaasiqa fi alxilli waalxaram waxaa la dilayaa shan fawaasiq ah oo mid waliba fisqi u saaxiib yahaa la dilayaa xilliga iyo xaramka mid walba lagu dilayaa xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiska waxaa laga qaadanayaa daabadaha qaarkood oo dhibaatooyin leh oo mu'di ah in la dilaayo ayaa laga qaadanaya ay sunno tahay in la dilo shantaa uu nebigu sheegayna wuxuu tilmaamay xilli iyo xaramba xaramka gudihiisa iyo meel xaramka ka baxsan mid walba in lagu dilaayo midna aan lagu daynayn mar layba la dilaayo iyadoo muxrim la yahay iyo iyadoo xalaal la yahay mid walbana in la dilayo waxaa laga qaadanaya xataa markay yaryar yihiin waa la dilayaa waayo marba haddii magacan isu rumoobaayo macaalkana ay sida noqonayaanoo iidaag iyo dhibaatada la imanayaan inaan la daynayno la dilaya laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa wixii dhibaato keensanaya oo wax dhibaya oo cudwaan la imanaya iyo dhibaato in la dilayo cillada loo dilaya waxa weye waa fisqi inay ku sifaysan yihiin bimacnaa wax dhibaya wa kadalika kullu mu'din waxaa la mida shay kastoo wax dhibayaana waa la mid oo dhibaato dhibaatooyinkooda la mida dhibaya ama dhibaato ka daran dhibaya tukaha ka mida tukaha haddaba waxaa soo arooray riwaayo sheegaysa alghuraab alabqac tukaha labada geesood geesi caddahay geesina madowda tukahaasi waa ka dhib badan yahay tukayaasha kale ee wada madowd marka riwaayadan markaa alghuraab sheegaysa waxaa qaydaysaa ta sifadaasi raacdo alghuraab alabqac tukaha labada geesood geesi cadda berbere kolley waa joogaa tukaha geesta cad waxaana la sheegay inuu dhibaato badan yahy cidda wax u geysatana dhammaantii waa isugu tegayaba waxaa ka mid a alxida ah hadka adagta iyaduna waxa weeye mu'di fawaasiqday ka mid tahay baktiga iyo waxyaalahana waa cuntaa waxaa ka mid ah dibqallooca xaba la soo wariyey nebiga sala allahu alayh wasalam tukanaya in dibqallooc qaniinay ka waxaa laga sheegay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lacana allahu alcaqraba maa tadacu nabiyan walaa hayrah ilaahay ha nacdalo dibqallooca nebi iyo kayrkii toonna dayn marka dibqallooca in la dilana waa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa shiirka in la dilo shirkuna waa dhib badan yahay waxna waa cunaa wax xadaa guriga waa deldaloolinayaa raashimada waa cunayaa qoryaha xataa waa cunayaa yacni dhibaatooyin buu leeyihi marka saas aawadeed isagana waxaa la yidhi dila waalkalbu alcaquur eeyga dhibaatada badan ee boqnagooyaha ah culamada qaarkood waxay yidhahdeen khusuuska ey looma jeedo waxaa laga tilmaamayaa bahar saro oo kasta oo wax dhibaateeyaa loo jeedaa kelbiga saas aawadeed waa tii xadiis ay ku soo aroortay nabiga sala allahu alayh wasalam inan uu abuulahab dhalay markuu dhibaateeyey inuu yidhi allahuma sallit calayhi kalban min kilaabik ilaahu ey eeyadaada ka mida ku sallid libax baa lagu sallido libax baa cunay marka alkalbu lcaquur waxaa loo jeedaa bahal sare oo kasta oo wax dhibaateeyaa loo jeeda waay baabu dukhuuli makata waghayrih ay baabu dikri dukhuuli maka maka soo gelitaanka la soo gelayo sheegista la sheegayo u baab yahay wahayrihi iyo maka meelaan ahayn gelitaanka la soo gelayo can anas bni malik radia allahu canhu ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam dakhala makata caama alfatxi bukhaari iyo muslim waxay soo wariyeen anas ibni maalik ka soo wariyeen ee rasuulku sala allahu alayh wasalam dakhala makata uu soo galay maka caama alfatxi sanadii furashada wa calaa ra'sihi almugfar walxaal calaa ra'sihi madaxiisa uu ku sugan yahay almugfaru koofyaddii birta ahayd ay ku sugan tahay waa koofyaddii dagaal waxaa kaloo la yidhaahdaa diraca iyo koofiyadda ayaa isku xidhnaa oo diricii dagaalka marka la gashadaa qayb baa koofiyaddii la socotay marka iyagoo isku dhanna waa la yidhaahdaa waa la yidhi marka hadda koofiyaddaa loo sii jeedaa wa calaa ra'si almidfar waalxaal calaa ra'sihi madaxiisa uu ku sugan yahay almidfaru koofiyaddii birta ahayd ay ku sugantay ayuu ma ka soo galay falammaa nasacahu markuu iska siibay koofiyaddii birta ahayd inuu dagaalkii dhammaaday daraaddeed isaga siibay jaa'ahu rajulun waxa u yimi nin baa nebiga u yimi calayhi asalaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi ibnu khatalin ibnu khatal ninka la yidhaahdaa mutacalliqun wuxuu haystaa biastaari lkacba asturadii kacbada ama maryihii kacbadu ka laalaada fa qaala wuxuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam iqtuluuh dila xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim xadiiska waxaa laga qaadanaya masaa'il masaaisha waxaa ka mida ah nebigu sala allahu alayh wasalam maka wuxuu ku soo galay biduuni ixraam marka in maka ixraam la'aan lagu geli karo oo ciddii xaj ama cumro aan doonaynini ee dan kale maka u gelaysaa ixraam la'aan inay ku geli kartaa laga qaaday xaggee laga daliishaday waxaa laga daliishaday wa calaa ra'si lmudfar waayo hadduu muxrim ahaan lahaa koofiyad bira ma xidhneen oo madaxiisa koofiyadi ma gashanaatay idan taasi waxay caddaynaysaa inuu muxrim ahay saas qowlka fuqahada qaarkood ay yidhaahdaan maka ixraam la'aanba lama geli karo marnaba waa qowl halad ah saxdu waxay tahay ciddii xaj ama cumro u socota ayaan maka geli karin iyadaan muxrim ahayn laakiin ciddii xaj ama cumro markaa qaradkay u socota aanu ahayn ee si kale maka ugu socotaa maka waa geli kartaa biduuni ixraam horena waa usoo sheegnay waayo xadiiskii hore muxuu sheegaya aynu soo marray maalintii hore hunna lahunna waliman ataa calayhinna min hayri ahlihinna minman araada alxaja waalcumra maxaa lagu qayday minman araada alxaja waalcumra waxaa laga qaadanayaa asbaabta wax layskaga ilaalinayo in la qaataa inay fiican tahay tawakulkana ayna ka hor iman waayo nebigu koofiyad biru xidhay diric dagaal buu xidhay yani waxa weye sida axaadiis kale ku soo aroortay marka asbaabta waxyaalaha dhibaatada le laysaga dhigayo inaanay tawakulkii waxba yeelayn baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xurmada kacbadu inay weyn tahay waxaa laga qaadanayaa kacbada in marya lagu asturaa inay mashruuc tahay oo ay sunno tahay baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ciddii dilkiisu bannaanaado inuu markaa kacbada qabsadaa ama daahiyadeeda qabsadaa inaynu badbaadinin ninkan ibnu khata la yidhaahdaa wuxuu ahaa nin waagii hore islaamay dabeedna diintii ka noqday oo riddoobay markuu riddoobay oo diintii ka noqday dabadeed ayuu dhibaato ziyaadaa la yimi habluu soo ururiyo markaasuu yidhi markaa heeso nebiga lagu caayayo tiriya ya marka wuxuu ka mid ahaa raggii uu nebigu amray in la laayo yani wuxuu la yimi ridda mukhallada kufri ziyaada ah gaalada kale waa ka kufri badnaa waa ka dheeraad badnaa badnaayo iidaa rasuulka uu dhibayuu la yimi sidaas aawadeed buu nebigu sala allahu aleyh wasalam u amray in la dilo waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam go'aankiis iyo xasmigiis xukunka yacnii sharciga uu go'aamiyo inaanu ka laabmaynin ismana diidayso inuu raxmad badnaa iyo iyo inuu xasmi badnaa laba shay iska hor imanaya ma aha wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub